بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بين آيات اللحدا يلبو إلى آيات تضباطا يسيدين سورة يونس درسي قول وحا قدام وما تكون في شأنه xaalad ma ahaatid dhexdeed wamaa tatluu minhu min qur'aanin qur'aanna ma aqridin walaa tacmaluuna min camalin camalna ma samaysaan ilaa kulla calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiihi markaad camalka dhex gelaysaan meeshan waxaan ka bilaabaynaa alaa ina awliyaa allah alaada waa xarfu tanbiih baa la yidhaayo qolada waxay ciraabtaa xarafka gooni uma laqbeeyaan laakiin culimmada kale alaa hooyaay bay yidhaahdeen alaa ina wliyaa allah awliyada alleh laa khawfun cabsiy calayhim dushooda ma aha mustaqbalka walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan wax ka tegay uma murugoonayaan aladiina ku weeye awliyadu aamanuu muminoobay wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa allahooda ka baqi lahum waxaa u sugnaaday albushraa bishaaro fi lxayaati dhow iyo wa fil aakhirati aakhiraba laa tabdiila bedelitaano ma jiro kalimaatillahi ilahay kelimadiisa la bedelo ilaahay xukumka uu mar xukumo lama bedelayo daalika taasina waa alfawz alcadiim wey waa liibaan weyn wey awliyada alleh awliya waa jamcu waliyin marka waliyintu waa bimacnaa faacil faciilo bimacnaa faacila awliyadan hadda la sheegayo alqariib ila allahi wey waa kii u dhowaa allana waxaa loogu dhawaadaa aacadaa loogu dhawaadaa marka awliyada alle wax mustaqbalka ay ka baqi ma jiro wax ka tegay oy ka walbahaarina ma jiro awliyadii markaa tilmaan waa muminiinta allahooda ka baqan aamanuu waxay tilmaamaysaa wax alla wixii caqiide ahaa yataquunana waxay tilmaamaysaa wax alla wixii cibaado ahaa waa kuwa muminiinta ah caqiidadoodu fiican tahay allahoodna caabudo wey awliyadu waa kuwa ku kale awliya maha alwaliyu alqariib ila allah wey bishaara aakhariya adduunba usugnaatay nabigu wuxuu ku fasiray bishaarada adduunka alru'ya saalixa ru'yada wanaagsanoo isagu arkooda ama loo arko aakhirana de waa iska caddahay waa jannada wey bishaaradu waxaa kaloo qolyaha qaarkood yidhaaheen bishaarada adduunku markuu dhimanayo intaan weli naftu ka bixin malaa'igta ilahay kelimadiisa lama bedelo ilahay baa saa xukumay subxaana wa tacaala lama bedelo markaa alaa ina wliya allahi ilaahay awliyadiisa laa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha mustaqbalka ay ka baqayaan walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan oo wax ka tegay kama walbahaarsanaa awliyadu aladiina kuwa weeye aamanuu muminoobay wa kaanuu ahaada yataquuna kuwa allahooda ka baqa waxaynu nihi aamanuuda wixii caqiide ahaa soo geli yataquunana wixii cibaadaha baa soo geli lahum waxaa u sugnaaday albishraa bishaaro fi lxayaati dunyaa noloshaan la joogo waa ru'yada saalixaad ah siduu nabigu sheegay wa fi laakhirati aakhirana bishaara usugnaato waa jannada laa tabdiila bedel ma jiro likalimaat illaahi alle kalimaadkiisa la bedelo xukunka alle lama bedeli karo daalika jannada iyo bishaarada iyo khayrkaasi huwa isagu alfawzu libaan weeye alcadiimo oo allah wuxuu ihi walaa yaxzunka yayna ku murugelinin nabiga sharafta lahu qowluhum hadalkooda hadal tirada iyo xumaanta ay ku leeyihiin waxba ha ka murugonin maxaa yeelay ina alcizata cizadu lilaahi alla isugnaatay jamiican dhammaan huwa alle asamiicu ka maqlan weeye alcaliimu oo og nabiga waxaa lagu yidhi waxba ha ka murugoonin hadal xumada ay kugu hayaan maxaa yeelay allahba kula jira adiga oo cizi oo dhan iskale marka qof alla la jiro wuxuu ka baqi ma jiro hana murugoonin baan lagu yidhi nabiga walaa yaxzunka yaanay ku murugelin qawluhum hadalkooda ay maxay yidhaahdeen cay iyo aflagaadadan ay kugu hayaan waxba ka walbahaarin maxaa yeelay ina alcizata sharaf oo dhan iyo cadamo oo dhan lilaahi allay usugnaatay jamiican dhammaan adiguna alla kula jira huwa alle asamiicu ka maqlo weeye alcaliimu oo og wax walba wuu ogyahay marka wax walbahaariyeena kugu haynin hadalkooda alaa tanabuhe ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday man fi samaawaati samada waxa ku sugan oo caaqilka ah iyo man fil ardi ardada waxa ku sugan wamaa yatabicu ma raacaan alladiina kuwii yadcuuna caabudaya min duuni illaahi alla keyrkii shurakaaa shuraka ma raacaan yacnii caqlixumadooda dartood xataa shurakada ama caabudaane shurakadu way noo shafaaco qaadi bay leeyihi shaydaan bay caabudaan oy ka amar qaataan alaa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday manta waxaa loo isticmaalaya yacqilka baa la yidhaha wixii caqli leh maadana wixii hayru yacqila loo isticmaalaa labadabana way soo gelayaan alaa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday man fi samaawaati samada waxaa ku sugan malaa'igtii iyo wixii lamid ah waman fi lardi ardada waxaa ku aladiina kuwii yadcuuna caabudaya min duuni illaahi alla qeyrkii caabudayay shurakaaa shuraka ma raacaan yacni shurakadan ay leeyihiin waanu caabudaynaa xataa shurakadu de waxay ku raacaan male shurakadu wax lagu raaca male maba hadli karaanba marka maxay raacaan in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala awaal mooye waxay raaceen waa male iyo iska qiyaase shurakada ma raacayaan maxaa yeele shurakadu dee in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooye wainhum maahum ma aha ilaa yakhrusuuna inay iska qiyaasayaan mooye qiyaaska mataqaan yani waa wixii ad adigu aad fikradaada waa sidaa aada iska tidhi waa qiyaas wey in yatabicuuna maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooye wainhum maahum ma aha ilaa yakhrusuuna inay iska malamalaynon mooye huwa alle alladii allaha weeye jacala lakum idinka yeelay alleyla habeenka idiin sameeye macnaha khalaqa lakum alleyla jacala lakum idiin yeelay alleyla habeenka litaskunuu inaad xasishaan fiihi dhexdiisa wannahaara maalintana wuxuu ka yeelay mubsiran tii iftiintuu ka yeelay oo habeenkiina waad xasilaysaan oo reerkiinni iyo xaasaskiinni baad la joogaysaan maalintiina waad shaqaysanaysaan oo maalinta iftiin aydaan u baahnayn oo ciidan ka badan yaa la idiin soo dhigay oo wax walba ad arkaysaan huwa alle alladii allaha wey jacala lakum idiin yeelay allayla habeenka litaskunuu fiihi inaad xasishaan ood nasataan wanahaara maalintana mubsiran iftiin ka yeelay ina fii daalika arintaa cajiibka waxaa ku sugan laayaatin adilo fara badan oo waaweyn liqowmin qowm yasmacuuna wax maqlaya waa qole wax baa laga wadaa dadka wax fahmayaay habeenka iyo maalinta daraasad markay ku sameeyaan habeenka waa la raaxaysan waa la degi waa la seexan caruurtaadi haweenkii baad la joogi maalintiina waa iftiino uma baahnid iftiin kale waad ku shaqaysan umuurtaa markaad eegto la'aayaatin adilla ku sugan liqowmi qowm yasmacuuna wax maqlay wax garanaya qaaluu waxay yidhihiin ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay bay yidhihin waladan ilmo subxaana alla uu ka nasahan yahay inuu ilmo samaysto huwa alaniyu waa ani waa hodan waa loo baahan yahay isagu ma baahna lahu alle waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo maa fi lardi ardada waxa ku sugan in cindakum agtiina ma aha min suldaani waxujaa bi haadaaka ah wax daliil uma haysaan inuu ilmo alla leeyahay wax daliil uma haysaan ataquuluuna ma waxaad maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn waxay yidhaahdeen gaaladii ilaahay ilmuu leeyahay bay idhi oo yahuudi waxay tidhi cusayr bnullah nasaarana waxay tidhi ciise bnullah mushrikiintuna waxay dhiheen almalaaikatu banaatullah allah wuxuu leeyahay ilaahay waa ka nasahan yahay inuu ilmo yeesho wuu ka nasahan yahay umaba baahna isagaa qani ahoo loo baahan yahay samadiiyo ardada waxa joogo oo dhan buu isagu leeyahay waxa aad sheegaysaanna haba yaraate waxaad u tixraacdaan male marka ma allaad waxaydaan ogeyn ku kor sheegaysaan qalo waxay dhaheen ittakhada allah alla wuxuu samaystay waladan ilmo subxaana alla waa ka hufan yahay waa ka nasahan yahay huwa alle alaniyu ka kaaftoon weyaan cidnaba u baahnay isagana loo baahan yahay lahu alla waxaa usugnaaday sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi ardi samada ardada waxa ku sugan oo dhan ee khalqi ah ilmaha muxuu ku fali marka in cindakum maa cindakum agtiina ma aha min suldaanin wax xujaa bi haadaa kan idin sheegayo idiin tilmaamaya ataquuluuna ma waxaad leedihiin cala allaahi alla ku been abuuranaysaan maa laa taclamuuna wax ilaan ogeyn qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow ina aladiina kuwa yaftaruuna been abuurta cala allaahi alla alkadiba beenta ku abuurta laa yufliuuna guulaysan maayaan qof alla ku been abuurtay ma guulaysanayo waxaa ka mid a ilaahay walad buu leeyahi waa been abuura waxaan alla sharciyeynin qofkii waa sharci yidhi waa been abuura bidcadaa ugu horeysa kuwa meeshaa soo gela waxaan alla sharci ka dhigin oo diin ka dhiginba iyagu diinta kusoo dhexdaraya beenaalayaal weye mana guulaysanayaan allah wuxuu leeyahay qul waxaa tidhaa ina aladiina kuwa yaftaruuna ku kor abuurta cala allaahi alle alkadiba been laa yuflixuuna liibaani maayaan oo guulaysan maayaan haadaa raaxadan aad ku jirtaani mataacun raaxo weeye oo fi dunya ah mubtadaa loo soo qadaraya uma ilaynaa xagga yaga yumarjicu makaanu noqodkooda ahaaday xagga yagu ahaaday uma nudiiqum waxaanu dhadhansiin alcadaaba cadaab baan dhadhansiinayna ashadiid oo adag bisababi maa shay sababti kaanu waxan yar ay dhex joogaan ay macaansanayaani waa mataac yar wey xagga yagu noqodkoodu ahado allah la horkeeni dabadeedna waxaa la dhalisiin cadaab aan wax u dhigma jirin haadaa waxaa iyagu ay macaansanayaan mataacun raaxo weeye fi dunya addunyada uma ilaynaa xagga iyagu marjicuhu makaanu noqodkoodu ahaaday uma nudiiquhum waxaanu dhadhansiin alcadaaba cadaab ashadiida oo daran bisababi maa shay sababti kaanu ay ahayeen yafuruna kuwa gaalooba bisababi kufrihim wey watlu nabiyullaahi maxamed ku dul aqri baa layidhi dadka watlu calayhim dushooda ku aqri baa layidhi nabaa nuuxin nuux warkiisii id wakti qaala uu nuux yidhi liqowmihi tolkii ku yidhi yaa qowmi tolkayow in kaana haddii uu yahay kabura kii uu cuslaaday oo weynaaday calaykum dushiina maqaamii nagaadigayda aan idin dhex joogo hadday idinla weynaatay ood i iyo watadkiirii waanintayda biaayaatillahi aan idinku waaniye hadday idinku dhib badnaatay fa calallaahi allah baan tawakaltu tala saaran e fa ajmicuu isu geeya amrakum taladiinoo dhan isu geeya iyo wa shurakaa'akum kuwaa aadla barbar dhigteen uma laa yakun yuuna ahaanin amrukum amarkiinu calaykum dushiina qumatan kii daboola yuuna ahaanin ka baaraan dega u fiirsada uma qduu ilaya ii dhammeeya ixukuma anigoo idila ii dhammeeya walaa tunduruuni in yarba haysugina nabilahi maxamed waxaa lagu yidhi ku dul aqri dadka qisooyinkaa hore waayo aragnima inoo tariya cibra nabiyulaahi nuux markuu qoomkii ku yidhi la joogidaydu hadday idin dhibto idinku weynaata iyo waanintaan idin waaninayahay idinma baahni allah baan tala saaran taladiina iyo wax alla wixii gacan idin siin lahaa intaad isu keentaan ood amarkiina ka baaraan degtaan waxba aniga ha turine tudhin dhameeyo idila hana isugina in yarba hayla sugan qisooyinka marka marka qur-aanku inta badan uu sheego wax weyn baa laga qaadan way aragnimaa laga qaadano ummadihii hore iyo ambiyadu waxay isla mareen yaad ogaanaysaa watlu ku aqri calayhim dushooda nabaa nuuxi nuux warkiisa ku dul aqri id wakti qaala nuux uu ku yidhi liqowmihi tolkii yaa qowmi tolkayow in kaana haddii uu yahay kabura ku weynaaday oo cuslaaday calaykum dushiina maqaamiin laga adigayga aan idin dhex joogo iyo watadkiirii waanintayda biaayaatillaahi aan idinku waaninayo fa calallaahi allaan tawakaltu tala saaran waxba i yeeli maysaan weye ilaahay baa ay xukuma fa ajmicuu kulmiyo isu keena amrakum taladiinna iyo wa shurakaa'akum shurakadiinna aada alla barbar dhigteen uma laa yakun yuuna ahaanin amrukum taladiinni iyo amarkiinu calaykum dushiina qumatan kii daboolan waxba aydan ka qabsoonaann fatasha tale ka gaadho go-aan ka gaadha uma qduu ilaya ii dhameeya yani idila ixukumo idila walaa tunduruuni waxba haysugina fainta wallaytum haddaad jeedsataan markaan saa idinku idhi famaa sa'altukum idin weydiin maayo min ajrin wax ujro ah yani kama dhigna diidadanaadi diideen culays anigu aan idin saaray kama dhigna in ajriya maa ajriya ajriyadu maaha ilaa cala allah alla dushiisa mooyaane wa umirtu aniga waxaa li amray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina muslimiintanaan kamid aha adaan li amray nabiyullaahi nuux wuxuu ku yidhi dadkiisii haddaad jeesateen oo xaqii diideen anu wax ujrohon idin weydiiyey ma jiro mana dhihi kartaan ujradii aadana saartay yaanu la qaadan weyne xaqa ma dhihi kartaan anuu allah baan ajir ku leeyahay anigana alla wuxuu amray inaan muslimiinta kamid noqdo marka waxba dan idinkama lihi wey saa doontaan yeelo wey fainta wallaytum haddaad jeesataan ood xaqa diidaan famaa sa'altukum anigu idinma weydiinin min ajrin wax ujraa idinma weydiinin in ajriya maa ajriya ajriyaygu ma aha ilaa calallahi alla dushiisa mooyaane wa umirtu waxaa an akuuna inaan ahaado min almuslimiina muslimiinta dacwada markaan idin gaadhsiiyo haddaad diidaan waxba igama gelin anugu muslimiintaasaan ka mid noqonaya fakadabuuhu way beeniyeen nabiyulaahi nuux fanajaynaahu waan nabadgelinay isaga iyo waman macahu dadkii la jiray filfulki doontii baan ku nabadgelinay wajacalnaahum waxaan ka yeelnay nabi nuux iyo dadkii la jiray khalaa'ifa kuwa ku hadhay dhulka ku hadhay aan iyagu waxba noqonin dhulkay ku hadheen waaqraqnaa waan maanshaynay biyaan ku maanshaynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey allah wuxuu le fandur bal eeg kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cidhibtooda qoladii nabiyullaahi nuux uu u digay sagaal boqol iyo konton sano yudaaci ahaa afartan sano waa qabla sagaal boqol iyo konton sanana daaci buu ahaa doontuu sameeyey aduu lixdan sano kadib yuu wafaaday doon buu sameeyey doonta waa ka suuratuhuud baa lagu degi doonaa ku jeesjeeseen isna waadi ku jeesjeesi doonaa oo yidhi doontii waa kay marka e, buurtan juudi la yidhaahdo mawsel agteedaa ku degtay marka macnuhu waxaa weeye doontiibay ku nabad galeen nabi nabi nuux la jiray iyagaa dhulka lagu reebayo baaqi ku noqday waxaa bani aadamkee hadda jooga nuux waa aabbihii labaad waxaa la yidhaahdaa waxaan nabi nuux soo gelini ma jiro dadka jooga waxaa weeye sam iyo xam iyo yaafis wayaa la yidhaahdaa marka sam waa kuwa u badanoo dadkan carabta iyo cajamiga iyo yurub iyo kuwaas wey xamna waa dadkan madow oo koonfurta adduunka jooga yaafisna waa dadka indho yarta ah yaa la sheegaa adoo calaa kulli xaal waa abulbashar athani weyaan fakadabuuhu way beeniyeen nabiyullaahi nuux fanajaynaahu waanu nabadgelinay isaga iyo waman macahu dadkii la jiray filfilki doontii wajacalnaahum wajacalnaahum waxaan ka yeelay khalaa'ifa kuwii dhulka ku baaqigaroobay iyagu aan waxba noqonin waaqraqnaa waan maanshaynay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina fandur eeg buu alla yidhi kayfa siday kaana noqotay ahaatay caaqibatu lmundariina kuwii loo degay cidhibtooda balse noqotay eeg eh, de way baaba'een eh. uma bacanaa waan diray min bacdihi nuux dabadi rusulan rusul baan diray ilaa qowmihim tolkood baan u diray fa jaa-uuhum rusushu qoomkood bay u yimaadeen jaa-uu faacilkeedu waa rususha humta mafcuulkiina waa bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaanuu ma ayna ahaanin liyuminuu kuwa rumeeya bisababi maa shay sababtii kadabu ay beeniyeen bihi maaga min qabla hor horay beenintii ay beeniyeen kama soo talaasulin wey macnaha qofku heerkaa hadduu gaadho oo beeninta heerkaa uu ka gaadho rumayn maayo wax dambe waa geed biyo ku dhex qalalay kadaalika sidaa yaanu nadbaxu u daboolnaa buu alla yidhi calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadgudbay qalbigooda saasaan u daboolnaa buu alla leeyahy subxaana wa tacaala alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi nabi nuux kadib rusul fara badan baa la diray rasuul walba qoomkii baa loo diray xujadii cadayd buu ula yimid way rumayn waayeenoo way diideen qalbigooduna u daboolna hadii iyagana waa la halaagi iyagana kulli waa nabilaahi huud iyo saalix iyo ibraahim iyo luud iyo ambiyada shucayb iyo ambiyadii ciidaa ka badnayd uma bacasnaa waan diray min bacdihi min bacdi nuux rusulan rusul ilaa qawmihim tolkood baan u diray fa jaa-uuhum rusushaasi tolkood bay u yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaanuu qoomkii ma ayna ahaanin liyuminuu kuwa rumeeyey maxay la rumayn waayeen bisababi maa shay sababtii kadabuu ay beenayeen bihi maaga min qabl hor wixii ay hor u beeniyeen dartii iyo hadda la rumayn waaye kadaalika sidaasaanu nadbac u daboolabo alla yidhi calaa quluubi lmuctadiina kuwa xadgudbay qalbigooda uma bacasnaa waan diray min bacdihim iyaga dabadood rusushaa faraha badan muusa muuse iyo wahaaruna haaruun wasiirkiibuu ahaa ilaa fircoona baan u diray iyo wamala'ihi baarlamaankiisii biaayaatinaa aayadaha iyagii baan la diray oo sagaalkii aayadood ka mid yihiin fastakbaruu way kibreen way diideen bay ka dhigan tahay fastakbaruu way kibreen wa waxay ahaayeen fircoon iyo qoomkiisu qowman qoom mujrimiina oo dembiilayaala dembi baa lagu yaqaan nabiyullaahi muuse markii la diro dee dhibaatadii la ogaa u soo maray oo reer banu israa'iil muddo caruurtooda la leynayey kii uu ka walbahaar qabaye faaliyuhu ku yidhi wiil reerkaa ka dhashay baa kaa qaadi doona boqortooyada gurigiisuu ku koray ilaah qudradiisa gogajiisuu ku koray ucladiisuu ku koray adu xaaladdu way fara badnayd kiibaa ka takhallusay oo ilaahay intuu aqbalay badii ogeyd uu ku dhacay uma bacanaa waan diray min bacdihim rusushaa hore kadib muusa muuse iyo wahaaruna wuu ergeeyo ilaahayow walaalkay wasiir iiga dhig buu yidhi ha wuu iga aftahansan yahay ilaa fircawna baan u diray iyo wamalahi jamaacadiisii waaweyneyd waa ashraaftii yani qoladii waaweyneyd baa mala laydhaah biaayaatina ayadaha iyagii baan la diray fastakbaruu way kibreen fircoon iyo qoomkiisii way diideen wey wa kaanuu waxay ahaadeen qooma qoom mujrimiina dembiilayaal falamaa jaaahum fircoon iyo qoomkiisa markuu alxaqu u yimid min cindinaa xagga yaga uu uga yimid qaaluu waxay la sixirun sixir weeye mubiinun cad waxaan muuse wataay waaba sixir nabi walba mucjizadiisa waxaa laga dhigaa baa qolada loo diray waxay xurmeeyaan marka qolada ree qibdi waxaa xurmo qofka saaxirka iyo sixirkay aada u xurmayn jireen bilmatel nabi ciise oo kale qoladii loo diray dhibigay aada u xurmayn jireen wax dhibi u eg baa looga dhigay markaasay yidhi waxan waa sixir de meelihii laisla maray la ogaa saaxiriintii baa la raadiy waynu gaari doonaa insha allah falamaa jaaahum muusa markuu u yimid isagoo xaqii wada xaqiina u yimid falamaa jaahum lxaqu xaqii markuu u yimid min cindinaa xagga yaga uga yimid qaaluu waxay dhaheen ina haadaakanu la sixrun sixir way mubiinun cad qaala muusa muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaqi xaqa u leedihiin lamaa jaa'akum markuu idin yimid sixrun wey halkaa dambe asixruntu waa gooni sixrun baa meeshaa ka go-an oo ku tusinaya qaala muusa muuse wuxuu yidhi ataquuluuna ma waxaad leedihiin lilxaqi xaqa u leedihiin lamaa jaaakum markuu idin yimid sixirun wey miyaad leedihiin asixru ma sixir ba haadaakan waxna wadaa sixira waa mucjizad iyo wax la iisoo dhiibay asixrun haada kan ma sixir ba walaa yuflixu ma guulaystaan asaaxiruuna saaxiruuntu ma guulaystaan yacni haddaan saaxir ahay ma aana ma guulaysanayo marka inaanu saaxir waxaad ku gana guusha walaa yuflixu ma guulaystaan asaaxiruuna saaxiruuntu ma guulaystaan qaaluu waxay idhin fircoon iyo qoomkiisii fircoon markaa dee waa kii jabbaarka ahaaye nabiyulaahi muuse jacayl baa la dul saaray ruux ku dhiiran karaa ma jiro jacayl baa dadkaa la jeclaysiiye khalqigoo dhan fircoonkii jabbaarka ahaaye qaynuunku ahaa inuu horay ka gowraco yaa muuse la doodaya wuu gariiraya wuu cabsanaya qaaluu waxay noo timid litalfitanaa naga leexiso camaa kii wajadnaa aan ka soo gaarnay caleyhi dushiisa aabaana aabayowgayo waxaad noogu timid inaad wadadii aabayowgayo aan ka soo gaarhnay ee hidahiya dhaqanka ahayd aada naga leexso hadda inagana wayn haysataa ogow nin culimo ahoo culimada islaamka iman meelo markaasaa lagu yarkic oo laleeyahy de culimadadeedii sidanaan ka maqli jirnay war waa kusidaa waxaad wadaay bay leeyihiin waa sidan kale o hidiya dhaqanku waa khatar qaaluu waxay dhaha jiitanaa miyaad noo timid litalfitnaa inaad naga leexiso camaa kii wajadnaa aan ka soo gaadhnay caleyhi dushiisa abaa'anaa abbayowgayo oo watakuuna idiin sugnaata lakumaa idinka alkibriyaa cadamada iyo madaxnimada fil ardi dhulka dhexdiisa waa reer fircoon iyadu dee boqornimay ku dagaalamayaan reer fircoon waxay ku dagaalamayaan waa boqornimo yay ku dagaalamaya war boqornimada ma idinkaa naga qaadan bay leeyihiin bidariiqatikumlimsa inuu la taguu rabaa waa kay meel dhihi doonaan wa takuuna ay idiin waxay ku cadfan tahay litalfitana inaad naga leexiso camaa wajadna caleyhi aabaa'ana wa takuuna ay lakum idinka alkibriyaau cadamada iyo xukunka iyo boqortooyadu fil ardi dhulka dhexdiisa wamaa naxnu anagu ma niman yaho bimuminiina kuwa rumaynaya lakumaa labadiina idin rumayn mayno labadiina ninay qoomkiisa gumaysan jiray waa ka meelaha saasuu dhihi doonaa iyagii qoomkoodaba waan gumaysan jiray waxa weeye fircoon way ku adag tahay ree banu israaiil oo gumaysan jiray isoo raaca inay yidhaahdiin aad bay ugu adag tahay fircoon wamaa naxnu anagu ma nihin bimuminiina kuwa rumaynaya lakumaa idinka idin rumaynaya fircoon iyo nebiyullaahi muuse halkaasay isla marayaan fircoon hadalkiisii wuu inoo soo socdaa allah subxaana wa tacaala